bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh rb العaalمين wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed walihi wصaxbihi aجmaعin qala اlmuأlifu raximah اllahu taعaalى wakana bijawaazi ziyaadatiha mutawasitaة naxwa naxwu ma kana axsana zayda kaaniyo akhawaadkeeda baan ku jirnay axkaamtoodii waan ka soo baxnay badigeed marka khawaatimti baa inta uu ku jiraa kaana iyo akhawaadkeeda waxaan soo sheegnay maadigooda se uu camal falaya camalfalaya iyo uu camal falaya kow kaana iyo akhawaadkeeda min annawaasikhi bimacnaa annaha tugayiru xukma almubtada walkhabar labo mida kale maa yacmalu bisharطin wamaa laa yacmalu bishardin ay u kala baxaan aan soo nariye intaa markuu soo dhawe uu soo dhameeyey yo haddana wuxuu u qeybiyey laba qeyb oo kale min xayثu اlmacnaa kaana ilaa saara intii laga yimaado shantaas ficil ama lixdaas ficil bimacnaa saaray leeyihiin oo kaana wuu ahaaday dalla wuu ahaaday baata wuu ahaadaa laleeyahay haddii macnahoodii ay baaqi ku noqdaan waxay noqonayaan taamay noqonayaan haddii ay macno saara yeeshtaana naaqisay noqonayaan zaala iyo fatiya iyo wanfaka iyo barixana isku macno waay maa zaala kama zuulin waman faka kama zuulin wamaa barixa kama zuulin wamaa fatiha kama zuulin yaa laleeyahay laysa yaa nafyi maxdi ah oo ayada ka duwan marka sidaas isku raacsan yihiin marka haddana wuxuu ka hadlay xukmu tawasut alkhabari bayna kaana wa akhwaatiha wa bayna asmaa'iha inay bannaan yihiin baa lasoo sheegay ilaa maadaama iyo laysa yaa khilaaf bacdu naxwiin ay ka keeneen haddana waxaa laga hadlay taqadumu alkhabari calaa kana wa akhwaatiha maca asmaa'iha inuu ka wada hormaro wadalika jaa-izun ila fi laysa wadaama hadane marka inta waxa weeyaan waa tamaamnimadii waa fawaa'id yaryar oo min mukamilaati albaab ah ayaa inta laga hadlaya waxayna ku gaartahay kulligeed kaana faqad intii kale markii la dhammaystiray yaa waxaa la yidhaahdaa kulu adawaatin ijtamaca ijtamacat fi makaani waaxidi laa budda laha min umin wa umu hadihi اladawaat kaana walidalika اkhtasat bimazaaya min beyniha hadihi اlaxkaam alati dakaraha اlmusanifu raximahu اllahu tacaala markaasuu iri wa kaana wa takhtasu kaana waxay la gaar noqotaa min beyni akhawaatiha waxay gaar kala noqotaa bijawaazi ziyaadatihaa iyada in la ziyaadi kara banaanaashadeedu mutawasitatan xaal ay tahay mida dhexdhexaadisay mid dhexdhex ka gashay oo bayna amrayni mutalaazimayni naxw qowlika maa kaana axsana zaydan yaad leedahay maadaas waxa weeyaan nakira taama kaana ficil maadi zaa'id axsana ficlu tacajub maadi mabniyun cala alfatxi walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiiruhu yacuudu ilaa maa zaydan mafcuulu bihi marka waxay dhex dhacday ficla tacajub oo axsana ah iyo maadiisii oo tacajubkii oo macnaha ka horeyso marka kaanadii zaa'ida laga dhigay markaas icraab ma laha laa hiya taama walaa hiya naaqisa walaa hiya lahaa faacil wa inamaa lafduha litajmiili suurati aljumla faqada loogu daray qaala almusanifu taridu kaana waxay ku timaadaa ay ku soo aroortaa fi lcarabiyati calaa halaathati aqsaamin naaqisatin mid naaqisa oo fa taxtaaju waxay u baahan tahay ilaa marfuucin wa mansuubin naxwu qowlihi tacaala wakaana rabuka qadiiran io wa taamatin fataxtaaju taamadii waxay u baahataa ilaa marfuucin mid ay godata keli ah duuna mansuubin naxwu qowlihi tacaala wain kaana duu cusratin io wa zaa'idatin wa huwa almuraadu huna falaa taxtaaju uma baahno ilaa marfuucinna uma baahno walaa ilaa mansuubin wa shardu ziyaadatihaa markii la ziyaadinayo waxaa u shardi amraani axaduhumaa an takuuna bilafdi lmaadi inay tahay oo kaanadii yakuunu markay tahay ikun marka tahay ikuunu markay tahay kuma jirto laakiin idaa kaana tusaadu laabudda an takuuna bilafdi almaadi wa thaani midka labaad an takuuna inay ahaato weeyaan bayna shay-ayni mutalaazimayni laba shay oo islaasimto laysa jaaran wa majruuran aan ahayn ka qowlika weeyaano maa kaana axsana zaydan aa tiri oo markaas ficli tacajub iyo maadii tacajubda dhexdeeda la ziyaadiyey liannahu labadan laa yutasawar ficlu tacajub oo afcala ah afcilka ma ahee biduuna an yakuuna eh, qablahu maa labadaa marka maa iyo axsana waa islaazimaan maa iyo afcala maa akrama maa axsana maa ajmala ayaa la leeyahay ayib asluu waxay ما axsana zaydan faziidad kaana baa la ziyaadiyey bayna maa iyo wa ficla tacajub walaa nacni biziyaadatiha uma jeedno annahaa lam tadulla ma tusinayso calaa macnan albatta bal annahaa waxaan ula jeednaa lam yu'ta biha lilisnaad oo maa kaana maxaa ahaysiye axsana wanaag badan waa laleeyahay macnaheedii way wadataa oo markaan leenahay waa ziyaada waxaan ula jeednaa ma wadato wixii camalfali jirto marfuuc iyo mansuub ma wadato unbaan ula jeednaa laakiin ulama jeedno annaha lam tadula calaa macnan macna ma tusisa ulama jeedno albatta macnaa si oo go-an yani macno maba laha uma jeedna macno way ku leedahay meesha wailaa lam yakun liziyaadatiha iyo faa'ida haddayna haddayna macno lahaan lahayn bal waxaan ula jeednaa bal nacni waxaan ula jeednaa annaha lam tu'ta lalama imaani bihaa bikaanadi lilisnaadi in wax loosoo oo loo tiiriya ayadii oo haddii tiraahda kaana zaydun qaa'iman zaydadii musnad waay wa zayd huwa almusnadu ilayhi marka wax looma tiirino bimacnaa leysa macaha mansuub walaa marfuuc marka bayna shay-ayni mutanaazimayni hadda wuxuu ku miithaaliyey ficla tacajub iyo iyo maadiisi waxaa lamid ah le bayna mubtada wkhabr lanna mubtadai khabr fi laqlb mutalaazimayni wa ila fi xaala ana almubtada saara lahu faacilun yasudu masada alkhabr mooye oo iyadoo zaydun qaaimun hadla ah, zaydun ma zaydun kaana qaaimun kaanadii marka zaaida waa zayd waa mubtada qaaimun wa lianna mubtada wkhabr bayna shayni mutalaazimayni waxaa lamida ah bayna ficlin wa faacilin waxaad leedahay daraba kaana zaydun qaama kaana zaydun aada leedahay waxaa lamid e eh, bayna alficli almabniy almajhuuli wa naa'ibi faacilihi duriba kaana zaydun yaad leedahay waxaa la maqlay lam yuujad kaana mithluka lam yuujad mithluka meeshay ka aheed baa waxaa la maqlay lam yuujad kaana mithluka in la yidhi marka bayna shay-ayni mutalaazimayni kuma eko waxa weeyaan maa kaana axsana zaydan sida ibn maali wtuzaadu kaana fi xashwin kama kaana asaxa cilma man taqadama waxaa yaab le hal miithaal bay kulligood iska ay isku raacayaan fiiri hadda markii kaana ziyaadadii lasoo qaado ficli tacajub iyo iyo waxaa lasoo qaadanayaa keli ah iyo maadiisi iyadoo wixii kale la banaynayo لأنه nin kasta wuxuu ku cabsanaya mithaal min cindihi hadduu ka keeno baabkiina ka baxsan an yuntaqada caleyh laakiin mithaalkan waa mithaal in badan soo socday oo meel kale laga fiiriyey wa yascubu alintiqaadu cala almualifi fi sababihi bisababihi haddii xataa ay dhacdo in lagu intiqaadiyo waxaa lagu leeya laysa huwa awal man daraba bihada mithaal bihada almithaal sabaqahu fulaan wa fulaan marka waa ku eedlaayahay badanaa sidaasaa iskugu raacaan ayib intaas waxa weeyaan eh, laysa jaaran wa majruuran a layiri jaari majruur marartu bizaydin ayadoo ahayd kaana lama ziyaadi karo marartu bikaana zaydin lama dhahay oo ba'di oo xaraf jaar ah io zaydkii oo majruur lama ziyaadinayo لأن الjاar والmajrوr وin kaana muتalaaزimayni إlا أnahmaa bmaثaabaةi kalimaة waaxidة ma aqbali karaan marka in la kala dhex galo marka waxay istithna ka yihiin bayna shaaئini muتalaaزimayni marka inuusan mithaalka maa kaana axsana زaydan ousan ku koobneen jaar iyo majruur un baa la diiday marka waxaad fahmi kartaa bayna ficlin wa faacilin bayna mubtadain wa khabarin bayna eh, maxaan ku irahdaa ficlin wa naaib faacilihi in la ziyaadi karo wa xadfi nuuni mudaarici kaana wa xadfi nuuni mudaaricihaa dhe wa takhtasu kaana waxay la gaar noqotaa bixadfi nuuni mudaaricihaa mudaariceeda nuunteeda in la gooyoyay la gaar tahay almajzuumi mudaaricii almajzuumi ee la jasmiyey waslan fi xaalati اlwasli markii maa bacdigiis lala xariiriyo laakiin maxaa shardiga in lam yalqahaa saakinun mid reeban hadduusan la kulmin walaa damiiru nasbin damiir kordhigan hadduusan la kulmin damiirkoo mutasilun xariiro haddana waxaa laleeyahay min kaana khasaa'isteeda waxaa ka mid eh, ficil mudaaric markay tahay nuunteeda hadday majzuum tahay in la goyn karo laakiin bishardi in iltiqaau saakiniin uusan ka dhicin damiir mansuub eena khabarkeeda uusan noqonin labadaas shardi bay leedahay marka mar aydaa la siyaadinay min khasaa'isiha annahu yajuusu xadfu nuuniha idaa kaanat mudaarica wa kaanat majzuuma markaasuu shaarixa wuxuu yiri takhtasu kaana waxay gaar ahaataa biumuurin minhaa waxaa kamid majiiuhaa imaashadeedu zaa'idatan ay timid ayadoo dheeraade waqad taqadama waa hormaray wa minhaa waxaa kamid eh jawaasu xadfi aakhirihaa aakhirkeeda in la gooy banaanaashadeeda wadalika bikhamsati shuruud shan shardi bay leedahay wa hiya an takuuna bilafdi lmudaarici marka hore inay mudaaric noqoto oo yakuunu ay tahay wa an takuuna majzuumatan in haddana la reebo wa an laa takuuna mawquufan calayhaa inan ayada lagu istaagin walaa mutasilatan inaysan la xiriirsanayn bidamiiri nasbin damiir oo kor dhigan walaa bisaakinin mid reebanoo ayada ka dambeeyane inuusan la xiriirsanin wadhalika ka qowlihi tacaala waay xikaayatan can maryama uma ciisa calayhi salaam walam aku bagiyan ay tiri fiiri markan walam aku bagiyan hadda aku ficilka mudaaric waaye asalkiisu wuxuu ahaa akuunu asoo akuunu ahaay yaa waxaa la geliyey lam yaa la geliyey lam akuun ou noqday iltiqaau saakiniina ka dhacay soomaarkiisa waawdi oo awal reebaneed iyo nuuntii jaazibnima loo reeba ficilka hadduu saxiixul aakhri yujzan bisukuun labadii saakin markay kulmeen waawgii liiltiqaai saakinayna loo goday aa loo gooyey waxau noqday lam akun iyadoo lam akun ah yaa nuuntii takhfiif loo goyey lam aku sidaas weya marka marka shuruudina u fiirso aku waa ficil mudaaric oo mutakalim isticmaalaya akunu yakunu nakunu takunu waa tay lagu bilaabanaya ko mudaaric waa tahay majzuum waa tahay lam aku lamtaasaa ka horeyso labadii shardi mid waa ka wa an laa takuuna mawquufa calayha inaan lagu istaagin hadda walam aku baqiyan istaaga bagiyana lagu istaaga aku laguma istaagayo ayada mawquuf ma ah damiir ka dambeeyo oo lam aku lama dhihin oo damiir mutasil ah ma jiro gadaasheedana sidii lam yakun iladiinoo kalena ma aho alkama dambayso marka tawafarat fiha jamiicu shuruud fa faxudifat nuunuha takhfiifan la wujuuban markii laicraaba lam xarfu nafyin wa jasmin markii la yidhaahdo aku ficlu mudaaricu majzuumu binam wcalaamatu jasmihi الsukuun alatii calى nuun اlmaxduufati takfiifan un baa laleeyahy keli ah lean lama akun ay ahayd kiyaa la icraabaya asluhu waxay ahayd uu yiri musanifka akuunu ay ahayd faxudifat اdamatu liljaazimi akuunu ayadoo lam geli lam akuun ay noqotay wlwaaw waa la gooy aydan lisaakinayni liltiqaai saakinayni waawda hore waa la gooy wa nuununa waa la xadfay litakfiif marka lamaa ku ay ku timid wa haada alxadfu xadafkan asiga eh jaa-izun weeyaan mid oo bannaan waalxadfaani alawalaani labada xadaf oo ka horeeyana waajibaani waawdi in la gooy waajib waa liiltiqaai saakinayn damadii oo oo nuunta saarneedne waa waajib in la xadfo lidukhuuli lam aljaazima ayaa loo gooye labadaas waajib waay walaa yajuusu alxadfu ma banaano fii naxwi qowlihi tacaala lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaab maxaa yeeley waa liajli itisaali saakini bihaa saakina la xiriirsaday fiiri lam yakun alladiina ka dambaysa hamsada oo alladiina ku jirto ama aliftaas hamsatu lwasli waay hamsatu lwasli hadday tahay waxa weeyaan haddii laga hormaro iyad way dhacay marka waxaa kulmaya nuuntii oo lam yakun oo reebnayd iyo laamto alladiina laamteedu oo reeban oo aliftaas ay dhacaysa labadaasaa kulmay labadii markay kulmeen iltiqaau saakiniina ka dhacay markaasaa la yiri waxaa banaan eh, marka ma banaan nuunteeda in la gooyo marka labadii iltiqaau saakiniin waxaa looga baxay nuuntii ficilka aakhirkiisa lahoos dhigay lam yakun iladiina marka yakun ficlu mudaaric majzuum bilam calaamati sukuun wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaai saakiniin bas leh waa wakusira takhalusan marka ayadoo sidaas eh lam yakun iladiina ayado nuuntaa lama goyn karo lam yakun ladiina lama dhahay lama maqlin fa hiya maksuuratun nuunti way reeban tahay liajlihi liajli iltiqaa'i saakinayn in laga badbaado awgeeda loo hoos dhigay lam yakun iladiina nuuntii hoos dhigan lama goyn kara marka fa hiya mutacaasiyatu mid diidaysa weeyaano cala alxadfi bay ku caasinaysaa waa liquwatihaa nuunta waxay ku awoodeysatay bilxaraka iyadoo lam yakun mucarad lilxadfi ahayd lam yakun lam yaku la dhihi karo yaa liiltiqaai saakinayn loo hoos dhigay lam yakuni ay noqotay iyadoo hoos dhigan lama goyn karo marka laa daaciya liannaha qawiya bilxaraka walaa fii naxwi qowlihina lama goyn karo oo in yakunhu falan tusalata calayhi uu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam xadiis saxiix wa in yakunhu hadduu noqdo ibnu sayaadkii haddii ou noqdo dajaalkii hadduu soo baxo falan tusalata calayhi lagugu salladi maayo wa in laa yakunhu falaa khayra laka fii qatlihi yaa layidhi nin ibnu sayaad la dhihi jiray yaa nabiga waktigiisi joogay oo sheeganaya in in wax oo loo soo waxyoonaya wax uu og yahay marka nebiga yaa mar wuxuu ri khaba'tu laka eh, khab'an wax baan kuu qariyon qalbigayga kugu qabtee bal wixi sheeg marka nebiga wuxuu qalbiga ugu qabtay wax oo bilaawgooda camalou sheegay markaasaa la yihi ikhsa macnaha waxaa weeyaan gadaal u laabo oo dulli kula laabo yaa macnaheedii ay tahay ninkii markuu tegay cumar bn khadaab baa nebiga idinka dalba wur ilaah rasuulku si oo aan dilo liannahu ninkan inuu dajaal yahay iyaa looga cabsanaa oo hadhowti ummadda fidnayn doono markaasuu nebiga wuxuu iri in yakunhu hadduu dajaalki yahay falan tusallata calayhi lianna allaha ilaahay wuxuu qadaray inuu dajaalka aakhiri zamaan ummadda ilaahay uu ku fidnayn doono haddii uu ibnu haduu ibnu sayaad yahay ibnu sayaadka haduu dajaal yahay ma bedeli karaysidbu hadduusan ahaen si kale nin ibtilaysan ou yahayne wax oo khayr ahoo kugu sugan inaad dishid maba jirtabo marka fiiri in yakunhu nuuntaas hadeertaan waa nuuntii in xarfu shardi jaazimu yakun ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmihi sukuun wasmu yakun damiiru mustatiru jawaaza taqdiiruhu huwa yacuudu ila mutaxadithi canhu wahwa bnu sayaad haadaas waa khabaru yakun mabniyun cala dam fi maxali nasbin marka yakun ayadoo oo nuunteedii wadat hadirtaan lagama gooyn kara litisaali bidamiirin mansuubin haadaas yaa damiirkeedii ah damiirkana waa mansuub marka damiirkaas mansuubka la xariir awgeed yaa u diidayo nuuntaas in eh, maxaan ku yidhaha la gooyo oo haddii la gooyo in yaku ay soo baxdo waxaa laga yaabaa liqubxi suuratiha markaas in loogaga tagay ah, maxaa loo goy waaye liitisaali ah, damiiri damiirka la xariirsan awgeeda almansuubi biha ayada lagu nasbiyey ayadaa nasbisatay muxuu iri musanifka wadamaa'iru taruddu lashyaa ashyaaday celisaa ilaa usuuliha waaba macno fiican ubu u sheegay damiir shaygii lala xariiriyo asalkiisu uu celiyaa asoo damiirka laga rabay shayga asalkiisa inuu celiyo ma keeni karta asalki inuu wax ka gooyo sidaasaa meesha ku jirta walaa fi lmawquufi calayha midda lagu istaagayne ee maxaan ku iraahdaa lagama gooyn karo nuunteeda ayadoo lam yakun ahayd hadday fii xaalati alwaqfi soo gaarto oo fii gayri lwaqfi lam yakun la yirahda haddii la waqfa lam yakun a laleeyahay nasa calaa daalika midaas waxaa cadday ibnu kharuuf wa huwa xasanu waa wanaagsan tahay lianna alficla almawquufa calayhi ficilka lagu istaago idaa dakhalahu alxadfu xadaf hadduu galo xataa baqiya calaa xarfin waaxidin xaraf keliya intuu ou ka soo haro aw xarfayni wajaba alwaqfu calayhi in lagu istaagaa waajib ah bihaai sakti in lagu istaago ka qowlika cih walam yacih aa tiri marka waxaa laleeyahay hadda fiiri ficilkan wacaa yuu ahaa wacaa waa weeleeyey mudaarici ka keen waawdi booskeeda ficilka haddii uu yahay ficil oo maxaan ku irahdaa muctalal faa'i ah waa la goynaa fa'da wacaa waawgi bedelkeeda yaa ulmudaarica la dhigay yacii a la yiri ficilkaas haddii jasmo ay gasho ama ficil amar laga dhigo ficil amara soo yaci ka dhig ficil amar haddii laga dhigo xuruuftan oo mudaaric lagu bilaabanay waa la goyna hadda fiiri daraba yadribu idrib qaatala yuqaatilu qaatil aleeyaha yadi waa la jaraya marka yadi di mudaaracada mudaarica iska lahay waa la goy kow cii ay soo baxday ya ficilka aakhirkiisana waa la goy liannahu ficilka hadduu muctal yahay amar ou noqdo yubna calaa xadfi xarfi lcila ci ou noqday ci markuu noqday hal xaraf keligeed yaa la yidhi ficilkan dhibaatooyin badan hore i gadaal laga xadfee siduu isku istaago ha loo keeno haa la yidhaahda haa ul loo keeno markaasaa cih la yidhi ficilkaasi cih baa la yidhi waxaa lamida ah mudaariciisina lam yacih asna hal xaraf u ka soo haray ya waa mudaaracadii hadana eh, waxaa loo keenay لأجل jabri ficilka xaqiiqadiisa cayn unbaa ka baaqi ah marka falam yaku haddii la yidhaahdo bimansilati lam yacibay lamid tahay falwaqfu calayhi ha in lagu istaagaahu bicaadati alxarfi xarafka in la soo celiyo falwaqfu calayhi in asiga lagu istaago bicaadati alxarfi xarfigii in loo soo celiyo alladii xarfigo kaana fiihi ahaay awlaa asaa ka owleysan min ijtilaabi xarfin xaraf in la soo jiito lam yakun aan ahayn fiiri markaan lam yakun ayadoo ah haddii nuunti la gooyo litakfiif oo lam yaku io walam aku la yidhaahdo oo in lagu istaaga la doono waxaa laleeyahay laba xaalo mid unbay noqonay in lagu istaago oo nuuntoodii la soo celiyo oo nuunta lagu istaagoo lam yakun la yidhaahdo iyo in loo soo celiyo eh, in loo keena haa oo haa ulwaqfi la yidhaahdo oo lam yakuh la yidhaahdo marka wuxuu leeya musanifka intii haa loola imaan lahay oo haa u sakti la yidhahdo waqfi ah inta loola imaan lahay waxaa ka fiican nuunteedii oo ka maqlan in loo soo celiyo markaasaa su-aal waxaa timiday oo lam yacihba ha baa loo keenee oo looma soo celin ya-dii ka maqnayde nuuntan lam yakun maxaa loogu soo celina oo ayadana ha loogu istaagi waayo marka farqiga u farqigu uu ku leeyahay walaa yuqaalu mithluhu midkaas oo kale lama yidhaahdo fii lam yaci oo kale lamid ma aha lam yakun iyo lam yaci islamid ma aha lianna icaadata alyaai yaad in la soo celiyo oo lam yacii la yidhaahdo tu-addii waxay ay gaarsiinaysaa ilaa ilqaa'i iljaazimi jaasimkii in la gooyay gaarsiinaysaa oo hadda lam yacii haddii la yidhaahdo ficilkan inuu majzuum yahay waxaa lagu garanaa bixadfi xarfi ilcila haddii yaadi la soo celiyo la yidhaahdo liajli waqfi loo soo celiyo ficilka inuu majzuum yahay iyo inkan la kala garan maayo looma soo celi karo marka lam yacii yadeeda lam yaciha la keenaa bikhilaafi lam yakun way khilaafsan tahay fa ina aljaazima iqtadaa wuxuu keenay xadfa damati damadii oo lam yakuunu asoo ahay damadaas in la gooyo unbuu keenee laa xadfu nuuni ma keenin oo nuunta xadafkeeda jaazimka ma keenin takfiifa keenay marka haddii loo soo celiyo ficilkii wuxuu yahay sidiisi sidiisuu ku yahay intaasaa loo jeeda kamaa bayana ayib markaasuu iri wxadfiha waxdaha mucawada canhaa ma fi mithli ama anta daa nafarin wuxuu iri waxadfiha watakhtasu kaana waxay la gaar ahaataa bixadfihaa waxdahaa keligeed in la gooyo mucawadan canhaa iyadoo laga soo bedel qaatay maa fii mithli qowli shaaciri ama anta daa nafarin uu yiri min khasaa'isi kaana waxaa ka mid eh annahu yajuusu xadfuhaa wa tacwiiduhaa ma in ayada la gooyo markii ayada meesha ka baxdana ma oo zaa'ida e ah la keeno booskeeda la buuxiyo fii mithli qowlika aw qowla shaaciri amaa anta daa nafarin asalkeedii waxay ahayd an kunta daa nafarin an kunta marka kaana taadaasna isimkeedii daadana khabarkeedo min asmaa'i sita ah waadix waa markaasaa waxaa la gooyey kaanadii waa la gooy kaanadii markii la gooyey anti iyo maa oo bedelkii kaana la keenay yaa laysku rakibay amaa anta saasaa loo yiri marka anta waxaa leeyahay damiir munfasil mabniyun cala alfatxi fi maxali rafcin ismu kaana almaxduufa daa waxaa weeyaan كان منصوب mansuub bilalifi من min alasmaa'i asita aw kow wa maca ismiha wataktasu kaana bixadfiha maca ismiha ayadii isimkooday oo dhan labadooda laysla goyna khabarka keli a haray fii mithli qowlika in khayran fakhayru wa qowlihi salى اllahu alayh wasalam iltamis walow khaataman min xadiidin fiirsa markaan in khayran fakhayrun waxa weeyaan annaasu majziyuuna biacmaalihim in kaana khayran fakhayrun in kaana maa yacmaluunahu khayran fakhayrun marka kaanadii in kaana camaluhum khayran iska dhehe kaanadii iyo camaluhum oo isimkeedii a laysla gooye markaasaa waxaa weeyaan khayran iyo khabarkeedii aa la baqiyeel marka khayran khabarun likaana maxduufa unbaa laleeyahay waxaa kugu daliil eh intan shardiyada ah ficil unbay gashaa isim ma gasho marka maa bacdigeeda ficilna soo qadira waajib weeyaan wa khayru ficlin yuqadaru fii mithli hada almowqic waa kaana iyo isimkeeda in la keeno liannahu ficilka aada soo qadaraysa waxaa la rabaa inuu khayrankaas qaadan karo nasbiso karo waxaa lamid eh nebiga hadalkiisa o iltamis raadi uu yidhi walow khaataman min xadiidin khaatam walowba allaha ka dhigee bahalkaa fargiliska oo bir oo ka samaysan bir macnaha dahab aan ahayn fida aan ahayn oo xadiid ah waa kan ugu raqiisan ninkii gabadhi dalbaday oo wax ma haysti buu iri nabiga alayh salaatu salaam uu ku yiri markaasaa le wax un raadi oo gabadhan la siiyo walow khaataman min xadiidin ba allah ka dhige fargilis oo bir laga sameeyey ba allah ka dhige wax leesoo raadiy adigoo gacan maran ha imanin marka kaanadii markii ayadii isimkeeda laisla goynayo waxaa badan bacda in iyo walow gadaasheeday ku badan tahay waqad yuujadu fii gayrihima laakiin labadanay ku badan tahay walidaalika labadii uu musanifku ugu miithaaliyey wuxuu iri min khasaa'isi kaana waxaa kamid eh jawaasu xadfihaa ayada xadafkeeda in ay banaan tahay walaha fii daalika xaalataani laba xaalay leedahay fataaratan markoo tuxdafu waxdaha keligeeda la gooya wa yabqa alismu walkhabaru isimkii khabarkiina wuu baaqi noqona wa yucawadu canhaa maabaa laga soo eh, bedel qaadana haddii iyada la gooyey wa taaratan marna tuxdafu waa la xadfaa maca ismiha isimkeeda iyadaa la gooya gooyaa wa yabqa alkhabaru khabarkii baa baaqi noqonayo walaa yucawadu canha shay un waxna lagama soo bedel qaadanayo faalawalu midka horo bacda an an gadaasheeda bay ahaatay almasdariyati masdariyada loo nisbay fii kuli mowdicin bay ahaatay uriida fiihi mowdica loogala jeedo tacliilu ficlin bificlin an masdariya gadaasheeda yaa la gooya oo antaas masdariyan ay dhacdo ficil ficil lagu cilaynaya ka qowlihim oo amaa anta munطaliqan inطalaqtu atri amaa anta bimacnaa amaa kunta munطaliqan aad ahaatay yaan inطalaqtu ana tegay maadaama adiga aad baxday ana waa baxay asluu waxay ahayd inطalaqtu waan tegay lian kunta munطaliqan fiiri ficilkan dambe cilo waa kan horena waa midkii la cilaynay waay inطalaqtu waan tegay leesh lian kunta munطaliqan faqudimat ilaamu laamtoo lian kunta ku jirtaa la hormariyey io wamaa bacdaha wixii ka dambeeyo cala alficli baa laga hormariyey oo inطalaqtudaasa waxaa laga hormariy lian kunta munطaliqan lilihtimaami bihi asiga oo cilada yaa si gaar a loo daryeelaya aw liqasdi اlikhtisaasi ikhtisaas waxaa weeyaan inaad tiraahdid lian kunta munطaliqan inaad noqotay baan inطalaqtu yani adiga tegitaankaada keli ah taksiiskaas wa fa saara waxay noqotay lian kunta munطaliqan indalaqtu saasay noqotay ayib huma xudifa aljaaru baa la xadfay laamtii lian kunta ku jirtay ikhtisaaranaa loo xadfay kamaa yuxdafu qiyaasan sida loo xadfay min an looga xadfay fii qowlihi tacaala ku jirtay falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihimaa macnihina ay في أن يطوف بهما waxaa la yidhaahdaa ficilka haddii mutacadi bixarfi jaar uu yahay xarafkaas jaar lama goyn karo ilaa an iyo anna keligeed unbaa laga goyn karaa inta kale samaaci wa thuma marka lian kunta munطaliqan laamti goyn waxay noqotay an kunta munطaliqan thuma xudifat kaana baa la xadfay ikhtisaaran aydan markii kaan anti markii laamti la gooyey kaafkiina la gooyey fanfasala damiiru markaa damiirkii oo kunta ta'daas ahay taa u damiir mutasil ahay ya damiir munfasil noqday fasaara waxu noqday an anta an anta an anta munطaliqan inطalaqtu huma ziida maabaa lagu ziyaadiyey ciwadan can kaana almaxduufa fasaara waxay noqotay an maa anta aad noqotay adiga munطaliqan inطalaqtu huma udqimat الnuunu baa la idqaamiyey fi lmiimi fasaarad waxay noqotay amaa anta wa calىa dalika qowl اcabaas bni mirdaas yaa ku soo arooray uu yiri abaa khuraashata amaa anta daa nafarin faina qowmii lam taأkulhm اdabcu abaa khuraashata ya abaa khuraashow amaa anta adiga aad ahaatay dhaa nafarin dad badan mid u saaxib e aad ahaatay fa inna qowmii waxaad ogaataa qoomkayga lam taakulhum ma aysan cunin addabucu weerkii ma uusan cunin buuri yacni ha ii faanin ina dad badan aada leedahay awgeed ha iigu faanin wuri maxaa yeelay aniga ha ii moodin inaan dad la-aan ahay dadkaygii waa joogaanoo dabuca oo weerka waxuma cunin midka anaga aan dhurwey u naqaano wadankeena dabuc baa luqa alcarabiya loo yaqaana dhurweyga debiga waxaa leeyidaan yeyg waaye waxaa weye way ka duwan tahay waa ey bay suura u eg tahay dhurweyga madaxa weyn oo qaarka hore u weyn dabuc waay marka amaa anta asluhu lian kunta bay ahayd facumila fi ma dakarna iyadoo macnaha amaa anta amaa kunta daa nafarin unbay asalkeedii ahayd sidii tacliilkii aan soo sheegnay unbaa la gelinaya wa thaani midka labaad oo ayadii isimkeeda laisla gooyo bacda in iyo walow bay ahaatay ashardiyatayni loo nisbay macnaha ayagaasay gadaasheed u badan tahay miya mase ayagaasaa u shardi ah ibnu maalik wuxuu uri waa u badan yihiin o bacda in walow kathiira dashtahar buuri midkaas badigeeda labadaas badigooda u dhacaa mithaalu dalika bacda in qowluhum yaa ka mid oo yidhaahdeen almaru maqtuulu bima qatala bihi in sayfan fa sayfun wa in khinjaran fa khinjarun sidaasay yidhaahdeen marka hadda fiiri waxa weeyaan haddii aad tiriyay almaru maqtuulu bima qatala bihi wuxuu qofkii ku dilay yaa lagu dilayaa waa wax iska cadu taas dhib malaha laakiin maxasulshaahidka fiiri in sayfan fa sayfun taasaa loola jeedaa markaan marka in wa wa wa xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayn alawalu ficlu shardi wathaniy jawaabu jizaahu sharan khabarun likana almaxduufa yaad leedahay ayadii isimkeedii waa la isla ayib marka sayfan waa khabarkii oo la baaq yeelay waxaa la xadfay kaana isimkeedii asalkeedii waxay ahayd in kaana maa qatala bihi sayfan fa sayfun faladii yuqtalu bihi sayfun saasay macnihii ku tahay almaru maqtuulu bima qatala bihi in sayfan fa sayfun wa in khinjaran fa khinjarun wa in khanjaran oo aniga hadda khaadi ii kordhigay luqa ahaan waxaan u malaynaa khinjaran waay wاnnaasu majziyuuna dadka waxaa lagu jaazinayaa biacmaalihim in khayra fakhayru wain shara fasharun ay in kaana camaluhum khayra fajazaauhum khayru wain shara fasharun saas waay ayib wa qaala shaaciru wuxuu uri laa taqrabana dahra aala muطarifin in daalima abada wain madluuma ayib eh, beytkan waxaa tiri baa layihahdaa gabadhii leyla akhyaliya oo majnuunu leyla ou jeclay laa taqrabanna ha u dhowaanin addahra kula dahri dahriga dhammaantiisa aala muarifin muarif aalkiisa ha isugu dhowaanin in daaliman hadii abadan haduu yahay eh, laa taqrabana dahra aala muarifin abadan ha u dhowaanin in daaliman haddii uu yahay io wa in madluuman haddii uu yahay haddii hadduu asiga dulmiyo hadhihin waa ka aargudana hadduu asiga la dulmiyana waa u gargaara hadhihin nin isku filan weeyaan hadduu daalim noqdana wax u dhawaa karo dulmigii kasoo qaadan karo ma jiraan xaqiisii ka qaadan karo hadduu madluum yahayna cid uma baahno waa iska ammaan weeyaan marka in dhaaliman in kaana aalu mutarifkii in kaana daaliman haddii uu yahay aalka bimacnaa rajulka naftigiisaa lagala jeedaa adkhiluu aala fircawna ashadda alcadaab nafsa fircawn waay marka hadda in daaliman in dhaalimiina lama dhihin liannahu aalkii bimacnaa shaksi ula jeedaa marka in kaana aadmu darafkii dhaaliman hadduu yahay wa in madluuman ba haddii uu yahay macnihii marka waxay ka dhigan tahay in kaana haddii uu yahay maa qatala bihi sayfan faladii yuqtalu bihi sayfun wain kaana camalhum khayra fajazaahum khayr wain kunta daaliman wain kunta madluuman ayuu asigaa bedelay wuxuu iri aniga saan u qaatay laa taqrabana dahra aala mutarifin ha u dhowaanin in daaliman hadaa tahay abadan weligaaba wain madluuman hadaa tahay mid la dulmiyeyba labadaba ha u dhowaanin waxaan aniga u qaatay aale mudarifkaas ha u dhowaanan hadday dhaalimiin iyo hadday madluumiin laakiin hadda waxa waye laa taqrabanna ninka lagula hadlaya lir niyaw ninkaas ha u dhowaanin in dhaaliman haddaa tahay oo haddaad dhaalimtood ku tacadisid waxa weyaan abaalkaaday ku marsiinayaan w hadaa wa in madluuman haddaa too tiri ka soo qaadanayn waxba ka gaarin maysid sidaasay noqonaysa wa mithluhu waxaa lamid eh bacda low waxaa lamid eh qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam iltamis walow khaataman min xadiidin uu nabigu yidhi walow kaana almultamasu aw walow kaana aladii taltamisu bihi khaataman marka kaanadii iyo aladii oo isimkeedii ah isla maqan wa qowli shaaciri wa ka qowli shaaciri weeyaano laa ya'man idahra duu bagyin walow malikan junuuduhu daaqa canha sahlu wاljabal u oori laa yaأman yuusan ka aamin noqonin addahra sanadka oo dhan duu bagyin mid gardarro u saaxib eh walow malikan boqorba ha ahaadee boqorkoo junuuduhu askartiisa daaqa canha uu ka buuxsamay asahlu wاljabalu dhulkii fidsanaa io buurta junuuddiisa ay qaadi weysay boqor junuudiisa dhulka dhan buuxisaba ha noqodee dulmiga qofka galo yuusan aaminka noqonin in dulmiga lagu qaado lagu ciqaabo marka walow malikan walow kaana albaagi waay marka oo marka lowdi gadaasheedii kaana iyo isimkeedu baaqiga labadii la isla xadfay macnihii waxay ka dhigan tahay buuri walow kaana maa taltamisu khaataman min xadiidin kaanadii iyo maadi isimkeedii iyo jumladii oo taltamisu siladii ah yaa laysla gooy walow kaana albaaqi malikan ninka gardaraysana boqorba ha noqdee ninkii dulmi sameeya dulmigaas in lagu ciqaabo yousan aaminka noqonin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin